الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ka soo hadalnay shiicada qolyaha la yidhaahdo firqadda hallowday qaybahooda iyo muctaqadaadkooda iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo culimada ahlu sunnaha ee qowlkooda ku xisaabtanka uu leeyahay waxa ay ka sheegeen waxaa iska jira dadka qaarkood shubahaadka ama waxyaabaha ay soo arooriyaan ay ku doodaan bay ka mid tahay shiicadu inay yihiin ma yuhuuddana neceb isla markaana reer banu israa'iil ka soo hor jeeda islaamkana wuxu tara waxa markaa aan dib ugu yaro noqon lahayn intaynaan u gelin manhaju ahli sunna ahlu sunnaha iyo manhajkooda iyo muctaqadkooda waxay aaminsan yihiin oo innaga ah intaynaan taa u bixin shiicada iyo taariikhdooda innagoo dhinacii caqiidada aan ka eegaynine dhinaca waxqabadka iyo taariikhdii islaamka ee caddayd ama dhibka lahayd ee madoobay ee waxyaabaha qaarkood ay dhexdhacayeen inagoo taa ka eegayna calaa mari alcusuuri waataariikh intii taariikhdan islaamku ay soo socotay inaad wax ka eegtood wax ka taqaanaa waxay keenaysaa mustaqbalka inaad wax ka odolosi karto qofkana marka la qiimaynayo maadigiisoo taqaanaabaad mustaqbalka ku qiimayn kartaa wixii sii hore tegay idan markaa jaraa'imu shiica calaa mari taariikh dadka muslimiinta ah dhibka ay u geysteen shiicada nimanka la odhan jiray iyo waxyaabaha ay ku tallaabsadeen inaan gaalada gaaladuba ku tallaabsanin iyo firqadaha ahlaabay ee muslimiinta sheegta baynu qaar ka soo qaadan doonaa sidaynu ogsoonnahay saddex arrimood ayaa islaamka u waaweyn ama dadka muslimiinta intooda badan agtooda lama taabtaanka ah ama gaaladuba ay nagu majeertaan oo inagu kamtaan inay muslimku ku midaysan inay kristanka kaga duwan yihiin waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qiblada ay dadka muslimiinta u wada jeesanayaan iyo qur-aanka kariimka ah sidii laynoogu soo dejiya aynu ku hayno saddexdaba weerar bay ku ahaayeen shiicadu marka u horaysa waxaa jaraa'imkooda ka mid ahaa iyo dembiyaday geysteen waa qolada keliya ee isku dayay bay ahaan shiicadu inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa ka soo saaraan gaala iyo islaam kale oo isku dayay may jirin muxaawalada noocaasa ama iskudaygaa waxa sameeyey alxaakim biamri illaah ninkii magaca xaakim biamri illaahi loo yaqaanay ee xukumi jiray masar ee taariikhdii dhexe hijriyada faatimiyiintii ninkaasi masar buu xukumayey waxa uu doonay dowladdiisa xuna halkaa uu ka dhisay inuu muslimka indhahooda usoo jeediyo oo uu sharaf aanay lahayn u yeelo wuxuu soo diray ciidan xoog leh madiinata rasuuli sala allahu calayhi wasalam magaalada nebiga ayuu u soo diray wakhtiyadana shiicadu caalam caalamulislaami nufuud weyn bay ku lahaayeen iyo awood weyn dadkii reer madiina way ogaadeen inay ciidankaasi waxaa u socdaan arrintaa foosha xun marka isagu wuxuu leeyay nebiga halkaasaan ka saaraya masar baan ku aasaya qaahiro kale maala ayaan geynaya aad baa looga soo horjeestay waa loo naseexeeyey waxa la arrimaha noocaasi waa lama taabtaana iska daah wuu diiday sidaa daraaddeed masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa goor habeennimo ah ciidankii ay galeen waxay dooneen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa ka soo saaraan markayse aanay furin maqsinkii ayaa waxaa ku kacday dabayl ilaahay uu ku difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam فكادت تقطع البناء من aslihi fakhaafuu وهربوا meesha laftigeediiba way gilgilatay masaajidkii maqsinkii rasuulku u aasnaa sala allahu calayhi wasalam way firdhadeen oo goobtii bay ka carareen saa waxaad ka akhrii kartaa altaariikh ashaamil lilmadiinati اlmunawara licabdilbaasit beder kitaabka magaca laydhaa ninkaasi qoray baad ka akhriyi karaysa arrinta labaad waxay ahayd isku day kale oo uu isku dayay ninkii isaguna ka mid ahaa faatimiyiinta nimanka aadka u dhib badnaa shiicada ka mid ahaa ee xukumaya wakhti xoogaa ee masar waxaa magaciisa la odhan jiray alkhaliifatu alxaafid alfaatimi waxa uu xukumayay afar boqol iyo afar iyo labaat shan boqol iyo afar iyo labaatankii ilaa shan boqol iyo afar iyo afartankii hijradu markay ahayd ayuu masar xukumayay waxa uu soo diray ciidan afartan nin ah oo xoog badan oo aada loo soo tababaray waxa uu leeyahay juhmaana rasuuli sala allahu calayhi wasalam halkaa inooga soo qaadaba jidhka nebiga qaahiraynu ku aasayna wuxuu la soo xidhiidhay ama ciidankiiba ay la xidhiidheen ninkii markaa madiina ka madaxda ahaa waxay u ballan qaadeen lacag aada u badan inay siin doonaan sidaa daraaddeed cafwan taasi way dambaysaaye nimankaasi iyagu si qarsoodiyay ku degeen madiina waa qisada labaad aynu sheegayno taa eh, aynu sheegi doonno taa ay lacagta ballan qaadeen laakiin afartankaanin nin madiinay degeen si qarsoodiya ismay muujinin sidii qoladii hore guryaha u dhow xaramka ama masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay degeen muddo dheer bay halkii deganaayeen waxay soo qodeen godeer oo ay doonayaan qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay hoosta ka soo galaan markay godkii soo wadeen wadeen ay kusoo dhow yihiin nebiga godkii baa ilaahay ku fadhiisiiyey baa lagu waayay qoladaana sida sheekhu taariikh ku xusayo safxadda boqol iyo saddex iyo toddobaatan mujaladka labaad kitaabka aynu soo sheegnay ataarikh alkaamil lilmadiina halkaasay kuwaasina ku oo lagu waayey afartankiina in lasoo tababaray hawshaa loo soo xulay iskudayga saddexaad waxau ahaa waxaa sameeyey niman shiicaahoo reer xalaba reer suuriya ah qolada nusayriyiinta la idhaahda imanka dadka laynaya muslimiinta ah nimankaasi ninkii goobtaa haystay baa diray wuxuu u diray sahar oo aynuu soo sheegnay ninka madiine ka madaxda abuu ah lacag badan u ballan qaaday waxaanu doonaynaa buuhi aanu u soconnaan ciidankaa usoo soo dirayaa iyaguna afartan nin bay ahaan taqriiban inay galaan masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay soo qaadaan abuubakar sidiiq iyo cumar ibn khadaab inay soo qaadaan halkaa jasadkooda yaalla kadibna ay keenaan halka aanu deganahay iyo suur iyo xalab kadibna aanu halkaa ku gubno in badan un baanu nacdalaynaaye waanu soo taaban laanahaye halkaasaanu ku gubaynaa ee fadla noo fududee lacag badanna waa ballanqaadeen shiicaduna nufuud weyn bay markaa ku lahaayeen iyo awood weyn xijaas uu aqbalay wuxuu amar siiyey shaqaalaha masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkii amrayay ee ilaalinayay ayuu amar siiyey wuxuu marka cishaa'iga la tukado kadib waxaa albaabka kugu soo garaaci doona niman u socda hawl inay ka fuliyaan masaajidka fuli arrintooda adigoon ikhtiyaar lahayn ninkii markaa uu dareemay waxana wuxuu taariikhdooda haye buu ahaa ilaahay buu baryay nin saalixa buu ahaa ilaahay difaac awliyadaada iyo rasuulka iyo asxaabta in badan buu ilaahay baryay baabu salaam bay kusoo garaaceen markii dadkuu kala tegay bacda alcishaa'igii afartankii nin ma la hadli karo mana hor joogsan karo laakiin tubtii ay sii hayeen iyo waddadii ay masaajka dhex marayeen markii ay dooneen inay gaadhaan halkii ay nabigii labadiisa saaxiib ku aasnaayeen dhulkaa la degay sidii ninkii qaaruun lo odhan jiray masaajka dhexdiisii baa go-ay intii afartanka nin marayeen sidii bay ku libdheen ninkii amiirka ahaa ee lacagta loo ballan qaaday wuu ka daba yimi isagoo arrintii hubinaya ninkii odayga ahaa masaajka ilaalinaya buu weydiiyey dee godkaasii qodan bay nimankii ku libdheen buu nimanka aad i weydiinayso godkaasay waa ku halkaa kasii qaylaya bal halkaa ka eeg buuhi meeshii xorfadahoo goday masaajidka dhexdiisii ninkaa magaciisa waxaa la odhan jiray masaajka wakhtigaa ilaalinaya shamsudiin sawaab sidaa waxaa kitaabkiisa kusoo naqilaya taariikhda madiina adduru thamiin ligaali shanqiiti sheekha magacaa laydhaa kitaabka magacaa laydhaa bay ku qorantay arrintaas halkaasay nimankaani shina ku shufbeeleen oo ay ku hadheen arrimahaasi waxay ahaayeen kuway doonayeen inay ka fuliyaan madiina war la helayaaba taariikh eh, war la helayaaba tala la hel qofku waxa weeye mar waxaad garan kartaa markaad isaga xaqiiqo dhaba ka hayso isku dayga kacbada iyo eh, dhagaxa madow xajar aswadka loo yaqaano shan jeer baa lasoo weeraray dhagaxaas iyo kacbada weliba si gaara dhagax marka culimada ka warrama taariikhda dhagaxa iyo cabirkiisa iyo marxaladaha uu soo maray iyo muuqaalkiisa iyo wax ka qoray markay arrintaa ka hadlayaan waxay tilmaamaan ugu horrayn waxa soo weeraray nimankii la odhan jiray qaraamidada qaybtoodii deganayd baxrayn ninkii markaa madaxda ka ahaa ayaa soo weeraray hijradu markaa saddex boqol iyo sideed iyo toban taariikhda islaamka col buu u soo diray colkaasi wuxuu ku soo beegay maalintii xajka yowmu tarwiya markii maalinkii sideedaad mino la tege loo baxay ayuu ku soo beegay waxay doonayeen inay qaataan maca maqaamu ibraahim halka raadka nebi ibraahim uu ka sii muuqdo laakiin qolyihii shaqaalahabaa ogaadoo ka qariyey kooxdii markaa meesha soo gashay intii dadkii muslimiinta ahaa ee meesha joogee ku cibaadaysanayna way laayeen iyo ninkii imaamka masjidka ahaa iyo maamulkiiba waa laayeen ciidan badan bay ahaayeen oo kusoo jahaysana fursadaa kusoo beegay waxaa la tilmaamaa ninkaasi markuu dubaha la dhacayo shiiciga ahay waxauu idhaahdaa ayna tayru labaabiil ayna alxijaaratu min sijiil suurat alfiil wixii ay sheegaysa meeso annagan dubaha la dhacayna kacbadii waxbaba ma aragne dhagaxaa way qaateen cajar aswadka la yidhaahdo labiyo labaatan sano ayay ku haysteen meeshan xase la yidhaahdo ee iminka riyaadka ag dhow oo wakhtigaa ay iyagu haysteen halkaasay kula maqnaayeen ninkii dowladda islaamka maamulayay iyo nin kaleoo muslimiinta ka mid ahaa turkiga isaguna madax ka ahaa ayaa lacag badan siiyey midi wuxuu siiyey soddon kun oo diinaar midina konton kun oo diinaar muddadaa dheer kadib ayaa sidaa lagu soo celiyey mar labaad iskudayga labaad ay dhagaxaa kusoo duuleen waxau ahaa saddex boqol iyo saddex iyo lixdankii markay taariikhdu ahayd waxay soo adeegsadeen nin reer yurub oo reer ruuma isaguna dubbuu qaatoo dhagaxii isagoo la dhacay oo dhan fujiyey ayuu nin reer yamaneed ahi qabtay oo gol xabkiisiibuu la soo baxay sidiibuu kuayuu ku qaarajiyey dayga saddexaad waxa uu ahaa taariikhdu markay ahayd afar boqol iyo saddex iyo tobankii waxa yimi isaguna nin ka socda masar oo qoladii cubaydiyiinta aynu hore usoo sheegnay maalin jimco ah oo xajkii uu dhammaado labiyo toban maalinka layahay la marayo taariikhdu marka ay tahay eh, bisha bishan xaje carafa maalinka labiyo tobnaad annafru lwal la yidhaahdo ee xujaajta qayb qayb ka midii ay tegayso ayuu isaguna ku beego isagoo dudba la dhacaya ayaa la qabto waa la dilo waa la gubay marka afraad waxa uu ahaa sagaal boqol iyo sagaashankii marka hijrada taariikhdu ahayd nin waxaa yimi isaguna reer ciraaqa oo cajamiya loo malaynayo inuu eraani ahaa dub buu sitay isaguna isagoo dhagaxa la dhacaya ayaa la qabtay oo halkiibaa lagu dilay marka shanaad waxa ahaa kun iyo saddex boqol koob iyo kontonkii muddo imika shan iyo siddeetan sannadood laga joogo sida uu ku qoray sheekh xuseen la yidhaahdaa taariikhulkacba marka uu taariikhda kacbada ka warramayo isagu reer eraan buu ahaa ninkaasi afghanistan buu ka socday dhagaxa qayb buu fujistay Eh, sataaradan madow ee saaran kacbadana inbuu fujistay sidoo kale eh, lacagtii lagu hagaajiyey albaabadana inbuu ka gaadhsiiyey uu la cararay isagoo bannaanka la sii socday qabteen qoladii gaadhku dil baa lagu xukumo waa la khaarijiyey inahaasi waxay ahaayeen ku-xadgudubka ay dhagaxaa ku xadgudbeen markaa iyaynan la yaabin haddaynu aragno iyadoo aada loo ilaalinayo goobaha muqadaska ah oo ciidamo joogaan oo ciidamadaasi markay dadku tukanayaan aanay tukanaynine ay ku hor taagtaagan yihiin haddaad aragta ha la yaabin waa goob lagu jahaysan yahay oo waxaasoo hawli ay ka socdaan shantaa jeerba oberationka ama ficilkaa nimanka sameeyey shiicay ahaayeen iyadoo kooxaha kale ama khawaarijta ama firqadaha kale islaamka sheegta aanay samaynin waxaa markaynu usoo gudubno arintaa shayga saddexaad oo ilaahay uu inoo hibeeyo deeqda u weyna aynu haysano ah qur-aanka kariimka ah horaynu u soo marnay qur-aanka cidda bedashayna iyaga ahaayeen alam nashrax laka sadrak wajacalnaa laka caliyan sihrak suuratu nashrax saasay u oo way bedeleen horaynu usoo xusnay waxa kaloo ay qabaan shiicadu qaybtooda ugu fara badan ee la yidhaahdo labiyo toban leyda labiyo tobanka imaam sheega in qur-aanka ay ka mid ahaayeen toddoba aayadood oo loo yaqaano aayaatulwilaaya aayaadka sheegaya aalu beydku inay noqon karaan keligood madax aayaadkaas qur-aankay ka mid ahaayeen bay leeyihiin asxaabtii baana ka leefay oo masaxayntu nebigu ka tegay kadib wax jirana maahe waa been sideeda u cad oo marnaba wax noocaasoo kale ahe aanay soo aroorin marka ereyay sameeyeen ay aayada ku sheegeen sidii u samayn jiray ereyada noocaasoo kale qur-aanka uu ku sheegayo kii nebinimada sheegtee musaylimatulkadaab la odhan jiray yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاnnebiy وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين وحنا عاصو كلا أي أخرية يا نوع علي أي سوق قوية يا نوع إنه يسوق ولي هاي والنبي كل ما يهاي وحنا عاصي قرآن كل شيء بيت إليه أصحابته كم صحيو ومحرف قرآن كنو بدلين taariikhda shiicada marka dib loo eego waxay ahaayeen kooxda ugu dil badan culimmada islaamka culimmada caanka ah ee kutubaheenna aynu ka akhrino maraajicday laayeen waxaa ka mid ahaa ikhtiyaalka ku sameeyeen ama si hoose u dileen axmed axmed ibn alxuseyn albalkhi abulmudafir abu jacfar almashaad saacid ibnu moxamed ibnu mansuur alharawi cabdulwaaxid alroyaani cabdulatiif alimaam abu bakar annablusi oo sheekhaasoo isaga nolosha intay haragga kaga saareen ayay markii dambena khaarajiyeen waxay dileen lix iyo toban boqor ama madaxweyneo muslimiintu ay lahaayeen intaa in ka badanna waxay isku dayeen dilkooda wayse u suuroobi weyda raggay isku dayeen dilkooda waxaa ka mid ahaa salaaxuddiin alayuubi oo la ogaa kristanka iyo yuhuudda waxa uu ku dhigaya sida uu qudus u xoreeyey ugu dambayntiina ninkii mamlakadda aasaasay sacuudiga ee la odhan jiray cabdulcasiis al sacuud isaguna dirqi buu kaga baxsaday nimankaas iyagoo aaminsanaa shiicada in olole ku hayo majsaraadka ay sameeyeen shiicadu iyo xasuuqa majsaradu waa xasuuqa faraha badanee dadka muslimiinta lagu laayo mar waxay gaadhayeen malaayiin marna waxay gaadhayeen boqolaal kun marna waxay gaadhayeen kumayaal ilaa yowmina haada gaaladu waxay ugu daayeen nimanka ka madaxa ciraaq iyo suuriya laba sheega dadka ay xasuuqaan guryahooda la baabi'iyaa sunniga iyagana si hoos ogaa loo laayaa tirakoobka sanad qura ayay ciraaq ku dileen sanad keliya ayay ku dileen boqol kun oo qof oo aan la sheegin iclaamku aanu sheegin marka xasuuqoodu aada iyo aad buu fara badan yahay qofka siyaado doona inuu ka sii kororsado intaa waxa uu ka akhriyi karayaa kitaabka uu qoray ninka la yidhaahdo mamduux alxarbi ee magaciisu yahay ashuhub alxaariqa cala ashiicati almaariqa macluumaadka waxaa ka mida si aa ugu darsataan usbuucan imika ina dhaafay bishanaynu ku jirno ee afraad labada kun iyo shan iyo tobanka waxa uu ballan qaaday ninka suuriya haysta imikaee gaaladu ay u egmadeen inuu sunniga xasuuqo ee laydhaha bashaar al asad waxa uu ballan qaaday shan boqol oo kun oo qof oo shiico ah shiicada ciraaqa ah, inuu siin doono jinsiyad si ay shiicada u camirta meesha suuriya la yidhaahdo yuhuuddana halkaa looga difaaco waxaa magacooda bedelay saddex kun oo qof oo reer ciraaqa ah ayaa magacii cumar la odhan jiray intay iska bedeleen magac kaloo shiicadu ay isla taqaano isku qoray si ay jinsiyaddaa u helaan waxa inta aynu ku dari lahayn nimankan iminka inagu soo dhowaaday la yidhaahdo xuutiyiinta macluumaad ahaan dadka qaarkood baa waxay u haystaan inay ka mid yihiin zaydiyada nimankii la odhan jiray shiicada ka dhowaa ma aha shiicada isna cashariyadaabay fikirkoodii xambaarsan yihiin cabdimelig alxuuthi ninka la yidhaahdo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii ayaa laga eriyey yaman oo culimmada islaamku halkaa ay ku kaceen ay ka eriyeen wuxuu tegay xarumaha waaweyne qum ay ka mid tahay ee shiicada ayuu tegay eraan halkaasaa lagu soo tababaray muddo kadib buu soo noqday tobaneeyo sano kadib dagaal baa ka dhacay yeman inankiisiibaa halkaa ku dhintay imika isagoo fikirkii labiyo tobanleyda xambaarsan ayuu faafinayaa tashayucii gaaladuna ay barbar taagayn fikradda odhanaysa yuhuud bay la col yihiin oo nimankaas waxa weeye niman iyaga markaa wax ka taraya difaacooda arrintaasi dib ugu noqoshay leedahay <clears throat> kitaabka aynu hore usoo xusnay macluumaadka uu sheekhu ku qoray waxaa ka mid ah ilaa siddeed iyo toban documenti ama wahiiqo waraaqo rasmiya oo caddaymahoodii iyo taariikhdoodii taariikhdoodii ayaa waxa uu ku soo gudbinayaa xidhiidhka loo yaqaano atacaawun ashiici alisraa'iili xidhiirka hoose ee iskaashi ay leeyihiin shiicada iyo iyo israa'iiliyiintu wasafaqaatu siriyati lilaslixa iyo heshiisyada iyo qoraalada hoose ee dilaaliinta shiicada iyo israa'iiliyiintu ay hubka ugu kala iibiyaan shiicada iyo israa'iiliyiinta weliba qaybta yurub ee israa'iiliyiinta iyadoo hubka laga soo qaadanayo marka qofkii doonaya uu ka raajici karaa risaaladaasoo laba boqol iyo konton safxadood meelaha qadarkeedu yahay koob iyo toban sano ka horna sheekhaasi uu qoray in magaciisa soo xusnay macluumaadka halkaasuu qofkii doonaya ka raajici karaya waa niman berigii hore iyo gadaalba loo samaystay muslimka in laysaga dhigo halkaasay xaaladoodu taallaa yuhuud bay wax ka taraan iyo way is yihiin iyo arrimahaasi waa ciyaaraha sare iyo xagga sare dadka waxyaabaha tadliilkae lagu luminayo weeye xalku marka aynu usoo noqonno waxa weeye dadka muslimiinta ah ee waddankeennan ku nooli waxaa runtii fursad ahayd soomaalidu qaybahooda kala duwan meelahay degaan in kiristankiiyo shiicaduba aanay lahayn berigii hore wayse soo biirayaan oo kristankuna qaybay soo yeelanayaan dadkii shiicadiina qayba soo yeelanaysaa maraakiis bay ka furayaan meelo ka mida ah waddanka inta aan balaayadaasi nagu bilaabin maamulada xukuumadaha shucuubta in la iska hor joogsado berigii hore shiiciyowba qofka lagu caayi jiray yuhuudi dadka in dareenkoodii aanu tegin duunyana lagaga faa'iidaysanin baahidooda siday muqdisho kusoo galeen marka sulkhumeyni hay-ada samafal bay kusoo gabanayaanoo sidaasaa waxaan aynu akhriyayno dadka loogu xambaarinaya muddo yar kadibna iyadoo baahidii dadka laga faa'idaystay ayuunbaad arkaysaa waxaanoo ummaddii dhex yaala marka in laga hortago aada iyo aadna dhagaha loo taago dadkuna ay baraarugsanaadaan taasaynu xal ka dhigi lahayn aynu xusi lahayn intaa waxaa sii raaca inaynu baraarujinno sarxigan islaamiga ama islaamkan uu nebi maxamed inoo dhisay calayhi salaatu wasalaam fooqan uu inoo taagay duulimaad badan baa ku socdo gaaladu ay asal u yihiin dad muslimiin sheeganayana ay u adeegsanayaano kuwa aynu soo sheegnay ay ka mid yihiin sidaa daraaddeed diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo saxa iyo ku dhaqankeeda raalli kama aha marnaba raalli kama aha qofka aan taa ogsoonayn ee moodaya inay raalli ka yihiinna waa kaafil uu ka dhacsan yahay xaqiiqada waxaa maqlayseen shalay iyo daraad iyo midowda yurub oo ku celcelinaya oo ku eedaynaya dadkeennan in la oogay qisaas dad dad laayay in loo qisaasay ayay cambaaraynayaan dadka ku cambaaraynayaan iyo ciddii geysatay ceebayn dib ha uga noqdaan hanjabaad amar waxaasoo dhan baa dhacaya dadku way la yaabeen runtii anugu intaan arkay culimo iyo cuquulba aad baa loola yaabay waayo dadka la yaabaya waxaynu odhan karnaa xogtaanay hore u hayn malaha nimanka gacal bay moodayeen malaha inay isku mabdaa nahay bay moodayeen qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar ilaahay baa hore u sheegay oo waxau nacaybsiyuhu afkoodu ka soo kabaca ka muuqanaya gaalada laabtoodu waxay haysa ayaa ka weyn idan ehm, waxaynu odhan karnaa muqdisho dad baa lagu qisaasay puntland qaar baa lagu qisaasay lama cambaarayn halkan laakiin waxay deliishadeen oo ay yidhaahdeen sagaal sannadood ka hor ayaa laga joojiyey dilka somalilan iyagoo u dhigaya in heshiis jiray oo lagula heshiiyey in dilka la joojiyo marka sababtaasaa keentay inay meelaha kale cambaareen waa ina halkan cambaareeyaan siiba macnaha heshiiskaasaa laga tallaabsaday bay ku doodayaan waxaynu leenahay marka in heshiiskaasi jiro iyo in kale wax caddayn doona iyo in iyagu ayna xukumaan iyo inaynu isxukunno wax caddayn doono maalmaha soo socda insha allahu dowladdeennu inay qisaasta sii wada iyo inay joojiso haddii qisaasta ay sii wadaanna nimankaasi nama xukumaane xor bayna haddii qisaasta ay sii wadaan heshiiskaa hore ma jiro laakiin labada arrimoodba way jiraan dee haddii qisaastii la joojiyo kolay jawaabo way jiraan loo laga jawaabay arrintooda waxaa see mudan jawaabta noocaasoo kale inay noqoto mid af buuxa ah oo niiqniiq ahayn oon hoos loo odhanine jawaab weyn oo golayaashii hadli jiray ee ictiraafka u hadli jiray ee arrimaha qabiilka ka hadli jiray ee arrimaha nabadgelyada ka hadli jiray iyo acyaanta iyo culimmada in laga hadlo waana arrimaha istaahila in laga mudaharaado runtii oo dadku inay doonayaan arrintan inay qiraan oo ay caddeeyaan sidoo kale cadaaladdu waa muhiim qisaastu waa cadaaladdii ilaahay baana xusay subxaana watacaala noloshu inay ku jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab cadaaladda waxaa ka mid a ah, dadkii hore haddii loo qisaasay dadkii laga laayay kuwa dambe ee dil dilsugayaashaee la tilmaamay inay tiradoodu boqolka ku dhowdahay in iyagana la mariyo cadaaladii oo sidii dadkii hore loo ajiibay codsigoodii kuwa kalena qaylinayana in loo ajiibo dadka qaarkood baa nolosha lagu aasay qaarkood baa jidhkoodii la googooyey oo dilka la dilay wahaa mid aad u foolxun oo aan gaaladuna samaynin marka sida dadkaa hore codsigoodii loo ajiibay ee cadaaladii loo fuliyey inta kalena waa in loo cadaalad sameeyo codkoodii la fuliyo waxa xusid mudan casrigan aynu joogno gaaladu aad bay uga khadyaameen dilka badanen la isu dilaynin dadka markaad daraasadaha eegta laga qoro jariimooyinka ka dhaca waddanka maraykanka waxaa la tilmaamaa hal sanoo keliya labaatan kun oo qof in gardarre lagu dilay labaatankaa kunee qof laba boqol iyo xoogaa baa laysu dilay inta kale xabsigay ku jiraan dadkii markaa cod laga qaado hadda waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan dadka ha laysu dilo si dilkii u yaraado si hubkan la qaadanayo la iibsanaya u yaraado si nabadgelyadu u suganto si kale haddaynu eegno gaaladu cidda ay argagixiso kusoo qabsadaan way laayaan hadda laakiin waxay ku leeyihiin kana annagana cabsi geliya waanu dilaynaaye idinka kuwa idin cabsi gelinaya ha dilina waa arrin dee qof doqona mooye qof fariida ama dad caaqilina aan loo sheegi karin waa macruuf way dilaan yurub iyo maraykanba dadka ay argagixisada u qabtaan way dilaan caalamulislaami waxay ku dhiiriyaan inay laayaan laakiin waxay kuleeyihiin annaga mooyaane adiga ka ku argagixinaya ee dadkaaga dilaya adigu ha dili marka arrintaana intaasaynu baraarujin lahayn maamuladuna wixii wanaagsana ay soo kordhiyaan ama tallaabo ay qaadaan waa lagu ayirayaa wixii qalloocanna waa laga joojinayaa mowqifkeennana waynu caddaynaynaa taasina waa arrin iimaana oo markaynu xusayno ahlu sunna waljamaaca manhajkooda khudbadda dambe insha allahu waxyaabaha usoo horeeyay ka mid tahay altaxaakumu ila alkitaabi wasunna in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xukunka laga dhiganayo oo xeer soomaali iyo dowlado gaalooha qaylinaya iyo aynaan xeyrka ka qaadanayn allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaila baailan warsuqna ijtinaabah اللهم اغفر لنا وارحم والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد